adkuru min dalika maa masat ilayhi اlxaajaة wغalطa fiihi man غalط min almansuubiina ilى اlcilmi fi hada الزaman اladina غalabat calayhim الshaqaawaة wاljahl wالtacasub wاlkhudlaan intii yarayda xalay aan risaaladan hayay ka tagtay baanu ku daraynaa in sha allahu tacaala kadibna darsiga caawa noo gudbaynaa imaamku wuxuu uhi wa adkuru waxaan sheegi doonaa min daalika arrinkaa asagee nuquusha iyo ee aqwaasha culummada ku saabsan muslimkii gaalnimo ku dhacay inuu ridoobahay ma baan ka sheegi doonaa masad ay muhiim noqotay alxaajatu baahida ilahi loo qabay ee adkaatay oo waqalita ay ku khaldameen fiihi gudihiisa ama asaga man qalita ruuxii khaldamay oo meelal mansuubiina qolyaha loo aaneeya ah ilal cilmi cilmiga loo tiiriyo fii hada zamaani xilligan aynu joogno alladiina kuwaasoo qalabad ay ka xoog badnaatay ka qaalib noqotay calayhim dushooda alshaqaawatu ayaan darridii aysan aakhare iyo adduunba ay nasiib aysan ku lahayn iyo waljahl jahl baa ka qaalib noqday iyo watacasubu faara qabiil diineed iyo walkhudlaan khudlaanka asalkiisu waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan ku waafajinin waxa wanaagsan oo garabkada laga baxa loo jeeda ilaahay baan subxaanahu wa tacaala ku irsaaqin istiqaame iyo toosnaan buu sheekhu u jeedaa maxaa intaasoo dhanba keenay oo shaqaawo iyo jahli iyo tacasub iyo khudlaan keenay limaa jubiluu calayh waa wixii lagu khalqayo min mukhaalafati alkitaabi wasunna inay sunnada iyo kitaabka khilaafaan ah dhaqanba waxaa u noqday oy caada ka dhigteen in ay khilaafaan kitaabka iyo sunnada wa camali asalafi wala'immati almahdiyiin iyo inay khilaafaan camalkii salafka iyo a'immadii muslimiintaee la hanuunshay qiimaha badnaa <clears throat> xubi ari'aasati shayga lagu khalqay waa maxay waa xubi ari'aasa madaxtinimo jacayl iyo wa shahawaati dunyaa adduunyada shahawaadka inay raacaan oy dabagalaan iyo watamaci inay quudareeyaan fii ma shay fii aydi nnaasi dadka gacmooda ku jiro adduunya ah iyo walfasaqati almucaanidiin qolyaha faasiqiintaee weliba xaqa diida inay dabagalaan oo markaasi ay iyagaasi u xeer dhigaan xeerdhigaanba waxaasu dhanba keenaya ee risaalada la yidhahda alkashf watabyiin fii quruuri اlkhalqi ajmaciin lilimaam abi xamed alghazaali ayaa ku fiican dalabadu inay akhriyaan risaaladaasu imaamku uu kaga hadlay dadka dagan culummadu aad uga hadlay iyo aqsaamtooda iyo anwaacdooda iyo say nin walba u kadsoon yahay adduunyadu qaab oo ugu kadsoomay oo ugu baaba'ay nin ku mxuu ahay ku dhagown cilmiga inuu barto laakiin aan camal lahayn in cilmi aan camal lahayn wada nin waacido asagu wacdiga intuu shaqo ka dhigtay maqruur ah ayib intaasoo nooc buu ka hadlay markaasuu soo ururiyey wuxuu uhi wa asnaafu guruuri ahli اlcilmi kaiiratun wamaa yufsidu haaulaa'i akthar mima yuslixuunahu culummada dagan ee adduunyadu ay sirtay ama muxuu cujbigu ku dhacay ama kibirku ku dhacay ama xaqa garan mara waxay bi'iyaanay kharibaan baa ka badan waxay hagaajiyaan aad buu risalada u fiican tahay marka majmuucu rasaa'ili bay ku jirtaa in la akhriyo waxaa layadaa alkashfu watabyiin fii quruuri اlkhalqi ajmaciin baa layihahda waa risaala ku jirta rasaa'ilkiisa fara badan oo aad u qiimo badan in la akhriya waa fiican tahay markuu ka hadlaya sheekh cabdalla kuwa uu khazaali tilmaamo oo kale un weeye marka waxaa ka qaalib noqotay calayhim ashaqaawa wاljahl wاltacasub wاlkhudlaan waxayna caado ka dhigteen intaasoo dhanbu waxaa keenay oo ay e, dhibkaa u dhacay lima jubiluu calayhi min mukhaalafati اlkitaabi wاsunnati wacamali الsalafi wala'imat اlmahdiyiin xubi ra'aasa riyaase in la jeclaado madaxtinimo ayib in aad imaaro islaam iyo dowlo islaama la raadiyo waa waajib min waajib اddiin weeyaan laakiin adugu inaad xukunto oo adugu ka talisa meesha ayada inaad jeclaato ma fiicno laakiin waxaa wanaagsan inaad u shaqaysa nidaam islaamiya iyo imaara islaamiya inay istaagto ilaahay diinkiisa lagu dhaqmo shareecada la dabaqo in loo istaago waa waajib min waajibaati اddiin weeye laakiin adugu inaad madax ka noqoto ood adigu hogaamiso wax meesha ku jira ma aha iyo waa shahawaati dunya allaahuma markaa haddee wax kugu dhaama inuusan jirinba mooyeen iyo waa shahawaati dunya adduunyada keeda la jecel yahay oo raaxada iyo muxuu ahaay nolosha adduunyada iyo waxyaabahaaso dhan bay danaynayaan alimaam alghazali laftirkiisu qolyaha wuu tilmaamay wuxuu uhi wainamaa halaba calayhim xubu dunya wxubu anfusihim waطalabu الraaxa alcaajila wadannuu ana cilmahum yunjiihim fi اlaakhira adduunyo jacayl baa ka qaalib noqday buu i wadaadihii xilligaa joogay buu ka hadlaaya iyo naftooda inay jeclaadaan asaga lafihiisunbuu wuxu wadaa danihiisa khaaska ah ayuu ka hormarin dantii guud ee muslimiintu ay lahaayeen wuxuuna moodayaa buu wuxuuna raadinayaa alraaxa alcaajila adduunyadan yarta intuu joogu rabaa inuu si fiican ku noolaado oo uu nasto oon wax dhiba soo gaarin oon la dhaleecaynin oon la cambaaraynin wuxuuna u qaatay buu cilmigiisa inuu aakhar anfacahayo waxba uu ka badbaadinhayo marka qolyaha noocaasa ee culamo kusheega ah waa in aad iyo aad layskaga ilaaliyo wamaca daalika waxay u baahan yihiin jamaacaad iyo tawaa'if muslimiino ayaga ku ixtisaabo amar khayrka faraxumana ka reeba alimaam alfadl isxaaq bnu axmed alcalhi alxambali tarjamadiisa waxaa ku yimid ninkaasi culamadii xilligaa joogtay buu la dagaalami jiray iyo suufiyadii marka loo tarjamayso waxaa la yihi huwa alyowm sheikhu اlciraaq ninka asaga maanta waa ciraaq sheekheedii wاlqaa'imu biاlinkaari cala اlfuqahaa'i wاlfuqaraa wahayrihim fima tarahasuu fiih waxaaba lagu ammaanay waxaa ka mid ahaa inuu ahaa nin khayrka ummadda amra xumahana ka reeba khaasatan culummadii iyo fuqahadii xilligiisi joogay iyo fuqaradu nimanka suufiyada ah ee loo yaqaanay labadaa kooxood buu aad oola dagaalami jiray waxyaabaha ay fududeeyeen ama diinta ay ka taxriifiyeen ama ay tarkhiisiyeen ayuu la dagaalami jiray marka eh, culummadu waa bini aadam basharkoo kale weeye koodii wanaagsanna waa wanaagsan yahay koodii xun ee wax kharibana asagaaba ugu daran dadkao dhanba nasal allaha subxaanahu wa ilah waxaanu weydiisanaynaa an yuwafiqana inuu waafajiyo limaa yardaahu wuxuu ilaahay jecelyahu min alcamali camal iyo cibaado ah wayujannibana inuu naga dheereeyaan weydiisanaynaa mima yaskhaطuhu ilahay wuxuu nacab yahay oo min azalali khalad iyo diingaramar ah inahu laa yakhiiba ow lam yakhib ilaahay subxaanahu wa tacaala ma hoojiyo man rajaahu ninkii ilaahay rajeeyo o ilahay isku xidha tawakule ee asaga khayr ka rajeeya ruuxaasi ma hongoobo weeye walaa yuraddu lama celiyo su'aala man dacaahu ilaahay ruuxii barya su-aashiisan lama celiyo waa laga aqbalaa fanaquulu waxaan leenaha wabillaahi tawfiiq ilaahay baa waafajinta iska leh iclam ogow muslimow ana haadihi almasaa'il masaa-isha aan soo wadna ee ku saabsan kufriga iyo gaalnimada iyo diinkabaxa ku saabsan mimaa kiibay masaa-ishaa ka mid tahay yambaqii u habboon yahay lilmu'mini ruuxa mu'minka alictinaa'u bihi inuu daneeyo inaad wakhti ku bixiso ood cinaaya khaasa siiso ood barato ayaa waajib ku ah ruuxa muslimka weliba zamankan uu sheekhu ka hadlayay iyo keennaba jooga maxaa ay waajib u tahay ama u habboonta inaad wakhti ku bixisood barato lianlaa yaqaca inuusan ku dhicin awgeed fii shayin wuxuu minha min almukafiraati wanawaaqidi ka mid ah walxaal huwa laa yashcu asagoon garanayn adoon ogayn baad dhax fadhiisan baaashii gaalnimo ahayd markaasaad ku dhuflaynaysa wa maca daalika muwaxid fiican baad ismoodi oo nin qiimo badanoo wanaagsan baad ismoodaysaa gaalnimaad dhex fadhidaa an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun wey waliyatabayana say ugu caddaato lahu muslimka ama mu'minka oo ugu caddaada alislaamu waalkufr ilaa ay gaalnimihii ay kuu kala baxaan mxuu ahaayey iyo islaamnimadu risaalo yar oo leeyahy sheikhulislaam moxamed cabdilwahaab baajioo leeyahay maa yatamayazu bihi lmuwaxidu min almushrik waa risaala fiicanoo in la akhriyo ku wanaagsan wey waxyaabaha ninka muwaxidkaa uu kaga soocmahayo mushriga waa risaaluu ku qoray xilligiisu qraadu muhiima ah, in la ahriya waa ku fiican tahay marka say gaalnimo iyo islaam kugu kala baxo ayaad u baranaysaa masaa'ilkan xataa yatabayana ilaa u caddaado lahu mu'minkii alkhata'u gafka min asawaabi shayga xaqa uu kaaga caddaado haddii kale adoo maqruura unbaad socon oo wayakuun u ahaado ruuxa mu'minka calaa basiiratin aqoon iyo caddayn fii diin illaah yacnii shay uu og yahay oo uu ka warqabo ku soconaya walaa yaktara uusan ku waliba uusan ku kasoomin biahli ljahli kuwa jahliga uu saaxiibka uu dilay iyo walirtiyaabi shakiga diinta laga shakiyo iyo xaqa wa in kaanuu haba noqdeen humul akaruuna kuwa badan cadadan xagga tirada qolyaha kadsoon ee jahli baaba'shay diintana ka shakisan ee calaa jahli ilaahay ku caabuda maanta dunida ayagaa u badan buuri fahum ayagu hadaba sida kale al aqaluuna kuwa yar weeye ee liita cinda allahi wa cinda rasuulihi waalmu'miniina qadra xagga sharafta xagga tira ha bateen laakiin tayada iyo meeqaanka niman ku liita wey hal nin muwaxid ah ayaa boqol mushrikiina ah kaaga khayr badan wala cabdun muminun khayrun min mushrikin ayb walow acjabakum ruuxa muminka muwaxidka haba yaraado taa'ifo yaroo mucayana ha noqoto ayagaasaa inooga khayr badan malaayiin diinlaawayaala oo fasaqa oo mujrimiina oo mushrikiina wain kaanuu haba ahaadeen kulyahaas hum ulakharuuna kuwa badan cadadan xagga tiradee fahum ulaqaluuna kuwa yar weeye cinda allahi wa cinda rasuulihi walmuminiin wax meeqaana kumale qadan xagga sharafta qadiyadda ku saabsan ruuxa muslimka ah hadduu gaalnimo ku dhaco inuu gaaloobayo wain nataqa bishahaadatayn wa ataa bibacdi shacaa'ir اlislaami wa arkaan اlislam haba la yimaado waa masala ijmaaciya wax muran amala taas ijmaaca waxaa soo guriyey alimaam ibnu xasm fii kitaabihi alfisal fi lmeyl wاlnaxl waxaa soo guriyey asheekh sulaymaan ibnu cabdallah oo nu soo maray oo kusoo guuriyey kitaabkiisa dalaa'ilka waxaa kaloo soo guurishay asheekh cabdallah abu batiin baa soo guuriyey maxamed ibrahim alsheekh baa soo guuriyey waxaa soo guuriya ibnu taymiya ibnuqayim baasna soo guuriyey waa masala musalama ijmaaciye ah, in shayaatiinkaad la imanayso iyo salaada aad tukanayso iyo soomkaad soomayso aysan kaa difaacaynin gaalnimo oo markaad gaalnimada ku dhacdo xuumkeeda luuseen masala ijmaaciya wey laakiin irjaa iyo ahlu irjaa'i waljafaa baa ummada shubahaad kusii daayay ummadii oo baaba'shay kadib baa hawaabidii iyo usuushii iyo qawaaqicdii laga shikiyey sheekhu wuxuu uhi waqad ictana alculamaau culummadu waxay wakhti ku bixiyeen oy muxuu ahaayey ku dadaaleen radia allahu tacaala canhum bidalika arrinkaas mukafiraadka iyo waxyaabaha gaalnimada keena ee af iyo adinba ka dhaca ama muxuu ahay qalbiga ka yimaada ayay eh, ku dadaaleen fii kutubin kutubtooday ku qoreen bu hawshaas looga digto wabawabuu wa katabuu aan ii qore laakiin wabawabuu nusa kale qoraysa taasaa ka fiican wabawabuu waxay u baabeeyeen lidaalika arrinkaa waxyaabaha lagu gaaloobo fii kutub اlfiq fiqiga kitaabtiisa fii kulli madhabi min almadaahib madhab kastoo madaahibta afarta ka mid a ah, ayay baab gooni a ka siiyeen baabu ridda ayb ama baabu xukmi اlmurtad wahwa baabka goonida ahee ay wax ka qoreenna waxaa weeye baabu xukmi اlmurtadi ruuxa murtadka ah xukumkiisa kitaab kastaad ku arkaysaa shaaficiyada xanaabilada xanafiyada maalikiyada xata daahiriya طawaa'if اlmuslimiin nin walboo kitaab fiqi ah qoray baab ku jira kitaab lagu keeno ama kitaabuuljihaad la daba dhigo ama baabuljinaayaad la daba dhigo oo kitaabu ridda loo yaqaano waxyaabaha ruuxa muslimka uu diinta kaga baxayo ama uu ku ridoobahayo lagu caddeeyey si looga digtoonaado xudayfa ibnuulyamaan radi allahu tacaala canhu waa kii odhan jiray saxaabadu badankood nabiga khayrkay weydiin jireen iyo waxyaabaha jannada lagu galo anugu waxaan weydiin jiray sharka waxyaabaha sharka ahee diinla'aanta iyo gaalnimada iyo bidacda soo socota iyo fitanka laga wacaalqaba inay dhacaan baa nabiga weydiin jira makhaafata an yudrikanii anoo ka baqahayo inaan ku dhacaanoon ogey shaygu inuu markaa kuga cadaado waa muhiim jiddan weyn murtadkuna wa huwa almuslimu waa muslimka alladii yakfuru gaaloobaya bacda islaamihi bacda alislaam murtadow maxaa tahay waa nin islaamnimadii ka noqday bacdamaa uu islaama uu soo galay wadakaruu waxay sheegeen culummadu anwaacan kaiira qaybo badan bay sheegeenoo ka mida ah waxyaabaha lagu ridoobay diinta lagaga baxa ah. kullu nawcin kullu nawcin nooc kasta yakfuru biha almuslimu ruuxa muslimka ku gaaloobaya kulli inay kugu kulmaan shardi ma ah hal naaqid iyo hal sabab oo lagu gaaloobo hadduu kugu dhaco kugu filan ayib weysada kaadi yar baa jebisa neef yaroo kaa soo baxday baa jebisa hilib yaroo hilib geelood cuntay baa jebiya naaqidku marba haddaad ku dhacdo oo u yahay naaqid weyn oo diinta lagaga baxo badnaansho iyo eh, yaraansho ma laha sababkaani sabab weyn oo lagu gaaloomaya ictiqaadan aw camalan aw qawlan yakfi inay kulli kugu kulmaan anawaaqid shardi ma aha kullu nawcin nooc kastaoo ka mida ay culimmadu ku sheegeen kitaab lmurtad ay ku sheegeen xataa kutub sunan waa baabaystaan xukmu lmurtad waa keenaan ayb fii kitaab almuxaaribiin buu ibnu nasaa isagoo ku keena abu daawuudna baab gooni u guntaa waxaa weeye kulligood waa ka hadleen alimaam albukhaari ayb asna waa baabaystay kitaabu istaabat almurtadiin kitaab gooni u ka dhigay oo murtidinta lagaga hadlayo kitaab alaxkaamna qayb buu kaga keenaa marka culumada muslimiinta ninkii xadiid alifa ninkii kitaab fiqiga qora baabkan baab la yaqaano oo ummadda looga dega weeye kullu nawcin yakfur waxaa ku gaalooba bihi nawca asaga almuslimu wa yubiixu wuxuu bannaynayaa damahu dhiiggiisa iyo wamaalahu maalkiisaba dhiiggaaduu bannayn oo waa lagu dili riddatan baa laguu dili maalkaadana waafay muslimiintu ay leeyihiin haddii marka aad ahayd weye maqduura calayh oo lagu soo qabto lagu dilo adoo aan tabar lahayn laakiin gaalima ku dhacay xoolahadi waafay takhmiis baa lagu samayn hadii laakiin murta dagaalamaya aad ahayd sida qolyaha dhuusamareeb ka dagaalamo kale iyo kuwa lixda kilomitr ka dagaalamay xamar kuwa noocaasoo kale a tahay marka lagu dilo xoolahaadi sidii maalulxarbiyiin baa loo qaybin khumus baa laga saari arbacatu aqmaasna waa haniima lilmujaahidiin waana siday salafku mareen iyo abubakar uu ku sameeyey murtadiintu la dagaalamay almurtad almaqduur calayhi maalu waafay xadiidkii waxaa loo daliishanayaa mxuu ahaayey qurat bnu yaas xadiidkiisii iyo xadiidkii bara baa loo daliishan ninkii aroosay ee guursaday aayadii ama eedadii islaanoo aabbihii ka dhintay ama furay ayuu guursaday oo aroosay nabi maxamed oo nool nabigu ciidan buu diray markaasuu ninkaa la soo dilo xoolihiisana la soo kaxeey ninkiibaa la soo dilay xoolihiisa nabigu fahamasa maalah tahmiis buu ka saaray maxaa yeel muxuu maqduur calayh fay baa laga dhigay ka laakiin dagaalamaya ee ku dagaalamaya gaalnimadiis ay xabaddu ka soo horrayso sida gaalka xarbigaa loola dagaalami kadibna haddii laga adkaado xoolihiisa waa haniimu ka hanaa'im alxarbiyiin halkaasaa tafsiilkaasaa ku jira marka sheekh wuxuu u jeedaa wa yubiixu damahu waa maala sidaas weeye wasa'adkur waxaan sheegi doonaa in sha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo min daalika waxyaabaha lagu ridoobay xaggiisa maa yakfii wax ku filan ruuxa muslimka ah oo wayashfi caafiyo oo daaweeya liman hadaahu allahu ruuxa alla hanuuniyey wa alhamah rabbi uu ku ilhaamiyo waafajiyey rushdow hanuunkiisa iyo lagu hanuuno yacni badin mayna wax kooban oo khulaasaa baynu ka keenaynaa arrinka asagaa laakiin ku filan ninkii mxuu ahay dadaalhaya ama diindoona ee cudurka iyo mxuu bushiga hayana ka saaraya ninkii ilahay hanuun la doonay wa ajcalu waxaan yeelhaya kalaamu kulli طaa'ifatin koox kasta hadalkeeda oo min atbaaci ala'ima alarbaca asxaabta a'ima alarbaca madaahibta afarta ah ala'ima alarbaca asxaabtooda iyo culummada kutubta alifay koox kasta kalaamkeedii gooni baan u saarahayaa buuhi calaa xidatin ayib wa ajcaluu kalaama kulli طaa'ifatin min atbaaci ala'imati alarbaca abi xaniifa wamaalik washaafici waaxmed afartaa madhab koox kasta hadalladeeda gooni baan u sooci calaa xidatin gooni baan kadibna axnaaf buu ku xijin doonaa saasuu ku wada hayaa si goonaan u saarayaa buui sheekhu maxaan saa u yeelo u kala soocay culummadu waa culima hal mar buu sheekhu isku sii daayo oo isdhex dhigo wuxuu rabaa in la kala fahmo liyasula su u fududaado awgeed baan sidaa u yeelay daalika arrinkaas aan soo gurinayo calaa man araada aliطilaac calayh ninkii doona inuu mutaalaceeyo uu barto calaa man araada aliطilaac ay alshraafa wاtacaluma calayh wanabda'u waxaan ku bilaabaynaa bikalaamihim kalaami alculamaa asxaabi almadahib alarbaca fi shirki alakbari ku saabsan gaalnimada weyn ashirki alabar iyo wa takfiirihim gaalaysiintooda culamada ay gaalaysiiyeen liahli ahli shirki alakbar xiina wakhtigii waqaca u dhacay gaalnimadu iyo shirkigu ay dhacday fii zamaanihim xilligay noolaayeen yuu ka dhacay shirkigaas iyo gaalnimadaas oo ku dhacay min bacdi almuntasibiina ila alislaami wasunna dadka u aana sheegta ama mxuu ahaay ku abtirsada islaamka iyo sunnadaaba gaalnimo ku dhacay markaasay xukumeen xiina waqaca fii zamaanihim min bacdi lmuntasibiin qolyaha u nasab sheegta ama mxuu ahaayey ku maxaabsada barhkood ila lislaami wasunna liannahu huwa lmuhimu shirkiga gaalnimada ummadda in looga digaa muhiim ah fa naquul sheekhu waxaan leenahay buu shirkigu asalkiisu wuxuu tusaa waa maadada waxay ku dul waraagtaa shirkada ah ama shirkiga cala lmushaarakati ayb wlاkhtilaaط wax isku darmada ama wax wadaaga wadaag bu asalkiisa ku yimaada min xayu اlmaada allugawiya laakiin isilaaxa sharciga ah shirkigu waa ihbaatu shariikin lilahi subxaanaه wa tacaala fi ma yakhtasu bihi ilaahay subxaanaه wa tacala wuxuu gooni la yahay oo sifaad ah ama afcaala ah, ama awood ah ama xuquuq cibaado ah oo addoon kale la wadaajisa wey ayb kaasaa shirki loo yaqaanaa shirkiga marka waa nooc ka mida ah min alkufr ka weyn gaalnimadu waa shay caamah waa muslim ku dhacay wuxuu diinta kaga baxayo oo kitaabka caddeeyey ama sunnadu caddaysay ama muslimiintu ay ku ijmaaceen oo isku raaceen marka shirkigu waa nooc kufriga ka mid a ah. alkufru shirkigaana yar oo ka khaasan aad waxaa uu kala saaray shirkiga iyo kufriga fawaariq udhexeeya sharxay abulhilaal acaskari fii kitaab alfuruuq lugawiya ha laga fiiriyo marka shirkigu waaso waa dhib waa ka adduunka maanta taagan albacثi inaad inkirto maalan ama qur-aanka aad diiddo ama nabiga aad beeniso waa gaalnimo oo diinta lagaga baxaya laakiin shirki ma aha shirkigu waxaa weeye waa inaad ilaahay subxaana wa tacala cibaado u lahaa baryo uu lahaa tawakul iyo talasaarad uu lahaa asmaau asagu gooni u leeyahay sifaaduu rabbi gooni u leeyahay inaad axad kala siiso ama aad wax la wadaajiso maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ilallahi zulfa oo kale wey ama kalaamu shaaficiya shaaficiyada hadalkeeda maadaama dadku xilligaa meeshay joogeen shaaficiyo badan baa joogtay culummana ka ahaa maka iyo madiino raggii u badnaa ay haystay shawaafic bay ahaayeen saa darteed buu sheekhu u hormariyey hadalka shaaficiyada midda kale xanaaftu waa ka fogaayeen sheekhu waaqiciisa shaaficiyada xilligaa joogtay baa aad masaa'ilka oga hadlay kutub khaasana ka qoray sida ibn xajar alhaytami oo kale faqaala ibnu xajar wuxuu yihi raximah اllahu tacaala fii kitaabi الzawaajir can iqtiraafi اlkabaa'ir kitaabkaas kitaab madbuuco laba mujalad oo makaatibta yaallow wuxuu ku yidhi asagoo hal mujalladana waa jiraa alkabiiraة اlأulى dembiga weyn kabiirada koobaad kabaa'irta waaweynee muubiqaadkee mxuu ahay ruuxa muslimka uu ku aafoobo barhkeedna haddii diinta lagaga baxa keenta barhna fisqi keenta kabiirada u koobaad waxaa weye alkufr waa gaalnimo aw ashirku waa caطfu اlkhaasi cala alcaam weeye ashirk waa nooc ka mida min alkufri kufrigaana weyn acaadana allahu allah naga magangeliyo tacaala minhu ilahay naga magangeliyey mxuu aha shirkiga iyo kufrigaasi sheekhu wuxuu ihi ibnu xajar alhaytami oon xalay soo sheegnay xilliguu dhinta qarniga tobnaad ahaa walamaa kaana alkufru gaalnimadu markay noqotay acdama dunuub dunuubta midda u weyn ee ilaahay dembi laga galo dembiga u weyn waa alkufru washirku weeye kaana mid ku mid mudan buu noqda an yubsat alkalaam hadalka in la faahfaahiyo calayhi cala alkufri washirki wa cala axkaamih maadaama kufrigu iyo shirkigu dembiga u weyn ay yihiin laguna aafoobey diimaha lagaga baxay lagu gaaliba naar lagu waara salafkii iyo asaga awgii asaga in la faahfaahiyaa muhiim noqotay ayib kaana axaqa mid ku mudan buu noqday oo ka mudan wixii kale ka mudan an yubsata ay bibasta alkalaami calayh hadalka in la faahfaahiyo oo la tafsiiliyo oo aan la koobin iyo wcalى axkaami axkaami اlkufr ila axkaam اlmurtadiin baa jira qaala اllahu tacaala ina allaha laa yakfiru ilaahay ma dhaafo an yushraka bihi in loo alishraaka biاllah ilaahay in loo sharig yeela ma dhaafo wayakfiru rabbi waa dhaafaa maa duuna dalika arrinkaa wixii ka sokeeya liman yasha cidduu doonuu u dhaafaa in allaha laa yakfiru an waxay ku tahay xuja mxuu ahayy cala almurji'ati iyo hulaadooda qaybta dambena wayakfiru maa duuna liman yashaa muctasilo iyo khawaarij bay ayadan baabi'inaysaa cumuumka aayadda waxaa laga qaatay shirki oo dhanba sawaaun kaana asqara aw akbara lama dhaafahayo shirkiga akbarka iyo kufriga akbarka saddex xugunbaa u waaweyn oo uu leeyahay xukunka koobaad waa inaad diinta aad kaga baxayso ood moorada islaamka bannaanka ka noqon xukunka labaad waa inaad naar ku waari haddaad ku dhimato adoon ka toobadkeenin xukunka saddexaad wixii camaleed soo qabatoo dhanba inuu burahayo wixii wanaaga eed hormarisay oo dhan waa burahaya shirkiga marka abarka iyo kufriga abarka saddexdaa xugumee waaweyn iskale waxyaaba badan waa leeyahay laakiin saddexdaa u muhiimsan aayadda marka cumuumkeeda waxaa laga qaatay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi xataa shirkiga yaraa inaan la dhaafaynin shirkiga yar asagu ma keena naar lagu waaro ma keeno acmaashoo dhanba inuu buriyo laakiin ma la dhaafaa waa masale laysku khilaafay haddaad shirki asqara ku dhacdo ma lagaa dhaafahayaa biduuni towbatin oo wayakfiru maa duuna daalika liman yeeshaa ma gelahayaa ile kale ee tobana waa lagu dhaafaa tafadul min allahi subxaanahu wa tacala waa lagu dhaafaa xasanaad iyo ujuur badan la timidna waa lagu dhaafaa shirkiga asqarka xagga dhaafid la'aanta ma shirkiga akbarku la mid yahay mise waa ka duwan yahay masale isku khilaafan weeye shekhu islam ibnu taymiya iyo ardaygiisu xataa ima najdiya khilaaf bay ka qabaan waaahir shirkiga asalka in lana dhaafaynin wey ilaa bitowba inaan la dhaafaynin wey ilaa bitowba axaadiidkii khaaskaeda abi saciid iyo kayid abubakar in allahuma ducadaasi in loo baxsada mooyeen la dhaafi ma waqaala tacaala ina shirka shirkigu ilaahay oo loo sharig yeelo la dulmun cadiim waa xadgudub weyn weeye dulmiguna waa wadcu shay fii hayri mowdicihi cibaado iyo baryo iyo tuugmo iyo alla kacabsi iyo khashi iyo khowf khaasa allah iskala subxaanahu wa tacaala haddii aad ka qaadood addoommihii siiso iyo awliyadii iyo mashaaikhdii iyo mxua ah ahlu qaabuurkii aad siiso haddee dulmi baad la timid qaala tacaala innahu man yushrik billah ilaahay ruuxu u sharig yeela faqad xarama allahu calayhi aljanna ilaahay jannuu ka xarimay wamawaahu nnaar aayaddan dambe waxaa soo gelahaya ina shirka la dulmun cadiim labadiba waa ku jiraan akbarkii iyo asqarkiiba waa ku jiraan laakiin aayaddan dambe innahu man yushrik billaah faqad xarama allahu calayhi aljanna wamawaahu nnaar wamaa lilaalimiina min ansaar shirkiga akbarka bay khusaysaa laanno shirkiga asqarka ah ee isagu ma keenan in janno lagaa xarimo naarna ay kuu waajibto muxuu ahaay khuluud ahaan ood ku waarto waxaa keena alkhuluud fi nnaar jannana kaa xarimaya waa gaalnimada weyn iyo shirkiga weyn weeye ciyaadan billaah wa fi saxiix saxiixanka waxaa ku sugan bukhaariyo muslimba ku yimid in ana rasul la sal slam qaala inuu yidhi alaa umbi'ukum maan idin sheego biakbar اlkabaa'iri dunuubta waaweyn shayga u weyn dunuubta waaweyn ee muubiqaadka ruuxa biniaadama halaagta ka u weyn maa idiin sheego alshraaku biاllaah ilahay oo loo shariig yeelo weeye shirkiga nabigu uu ka digahayanaada waa kay carabi taqaanay ee caanna aha oo baahay shirkigu laba u qaybsama marka aad loo shirku bani aadam waaqaca laga hadlaya inta badan dhaca wa ishraakum fi اrububiya wa ishraakum fi اluluhiya bimacnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad u yeesho dhig iyo dhigaal ama shariik la maamula adduunka oo shirkul istiqlaal loo yaqaan ama shirku rububiya loo yaqaan kaasi inuu dhac waa yar tahay dad yar buu ka dhacay wax badan ma ahayn shirkiga gaalnimada ku badnayd ummadihii ambiyada loo soo diray ku badnaa wuxuu ahaa al-ishraaku fi luluhiya ay fi lcibaada ilaahay keligii inuu adduunka abuuray quraysh iyo mushrikii alcarab waa yaqaaneen roobka asagu inuu keeno inuu asagu wax dilo waxna daayo inuu irsaaqadda asagu baxsho hawshaa maamulka iyo tasarufka adduunka oo dhanba ilahay keligii inuu leeyahay way ogolaayeen laakiin marka la caabudahayo ba waxay qabeen in loo simiro awliye loo simiro iyo asnaam shirkul wasaa'id waxa loo yaqaano kaasaa ay ku aafaysnaayeen cibaada khaalisa baa laga waayay ilaahay in la caabudo carab waa ogolayd quraysh ilaahay in la caabudo waa ogolayd abujahal iyo abulahab iyo cabdulmualib ba ilaahay in la caabudo waa ogolaayeen laakin waxay ku aafoobeen ilaahay keligii ha la caabudo keligii baa la eeday maysan diidanayn ilahay inuu cibaado muto bal mararka qaarkoodba mukhlisiin bay noqon jireen waa soo tilmaannay laakiin waxay diideen ilaahay keligii ha la caabudo oo baryada keligii ha la siiyo kuwana waa addoomme iyo la dambaajin taasay diideen nafsa shay wey innaguna haddaynu soomaali nahay hawshan halkaasay maraysa ninka soomaaliga ee mushriga ah ilaahay inuu cibaado muto waa og yahay wuxuu kaloo og yahay cabsi alla ku leeyahay adduunka asagu inuu abuuro maamulo asagana adoon u yahay la abuuray waa og yahay laakiin markuu baryo iyo tuugmo iyo howlaha iyo istiqaasa iyo isticaano u baahdo ilaahay keliguu ku ekaysan may awliyuu soo kicin awliye allay adeeg balla soo istaagahaya gabdhaheenni baa ku heesi jiray muxuu ahayey hobolladii muxuu aha soomaaliyeed awliya alla adeeg maxay adeegtaa awliyadu maxay adeeg maxay qaban haddii addoommo dhammaaday oo hadday fiicnaayeenna wanaag la kulmay hadday xumaayeen najasooda la kulmay weeye maxaa loo dambaajin aniga hadda kahor idinka sheekeeyey inaan qolyo geel shubahaya maray ayib oo le alliya allow ambiyaashow awliye allah ilbiya lakeen hala irmaana iyo ceel xadhaan oo galla oon lahayn bay ka waraabinhayeen ishii ku yaraatay nintrigi bay taqriiban bishii labaad meelahaas marka waxay leeyihiin biyihii markay yaraadeen geela in la waraabshaa la rabaa geelaani waa in la waraabsho maxay leeyihi marka alliya allow ambiyaashow awliye allah ilbiyalake waa ilaahay iyo awliyadii iyo ambiyadii baa laisku daray kadibna waxaa loo diray he inay biyo keenaan ceelkanna ay ilka faraqaan loo baahan yahay marka waxaas waa dhooban yahay caamada soomaaliyeed ku aafaysan tahay waliba qaybtooda reemiyiga ah aad waa la yskaga ilaaliyo ishraag marka la sheegana ha uu qaadana inuu yahay oon gaalnimadii weyne mxuu ahaayey kii mxuu ahaayey in aad tiraada rabbi kalaa jira oo ilaahay la abuuray adduunka cid aaminsan waa ku yarad quraysh carabna maba lahayn ba hawsha ayada naadir ba dad yar bay ahaayeen alshraaku biاllahi wa cuquuq اlwaalidayn waalidayn labadii waalid oo lagu caasiyo lagu caasigaroobo ayadna waa dembi weyn wa kaana nabigu waxaa mutaki'an mid dangiigoo jeqilaystay buu ahaa nabigu so u fadhiya fa jalasa markaasuu banhu fadhiistay faqaala wuxuu yidhi alaa wa qowla zuur iska ilaaliya sidoo kaleo muubiqaadka waxaa ka hadalka beenta ah maqhraati beenaadka qowla zuur waa kadibka buhtaanka iftiraha wuxoo dhan baa soo gelay makhraatiga beenteed furtay alaa washaa'at zuur iska jalaaleeday makhraati beenaadka famaa zaala muusan ka zuulin nabigu yukariruhaa labadan dambe inuu celinayo qowla zuur iyo shaa'at zuur xataa qulna ilaa aanu isnidhi laytahu alla haddii sakata nabigu aamusi suma fiicnaateen uma dakara wuxuu sheegay ibnu xajar haytami weeye axaadiia kaiira axaadii fara badan buu sheegay uma qaala wuxuu yidhi ibnu xajar haytami baytulqasiidku waa kana minha waxaa ka mida muubiqaadka iyo dunuubta waaweyn tambiihaad buu ihi tambiihaadka aan sheegi minha min atambiihaad tambiihaadka dhowrka waxaa baraarujin waxyaabaanu baraarujin waxaa ka mida buu ihi bayaanu shirki shirkiga in la caddeeyo iyo wa dikru jumlatin min anwaacihi iyo in la sheego qayb ama rucub ka mida anwaacda shirkiga maxaan u caddaynaynaa rucubtaas iyo arxaantaa shirkiga ah maxaa loo caddayn likarati wuquuciha dhicitaankeedaa badan fi nnaasi dadka ay ka dhacdo wa calaa alsinati alcaama caamada carabkooduna waa ku badan yahay caamaduna waa ku hadlaan mana ogaba min hayri an yaclama iyagoon ogayn annaha kadalika inay gaalnimo taho diinta lagaga baxaayo fa idaa baanad hadday cadaato lahum linnaas ay u caddaato shirkigu iyo anwaacda fara badan ee diinta lagaga baxaayo falacallahum waxaa laga yaaba an yajtanibuuha inay ka fogaadaan oy ka dheeraadaan ruuxu hadduu wuxuu ogaado inuu gaalnimayo oo diinta lagaga baxaayo calaa aqali taqdiir waa iska ilaalinhayaa macsiyo kale baa ku xumbaarta inuu ku dhacee lianlaa taxbita saysan u hoobanin acmaalu murtakibi dalika qolihii arrintaa ku dhacay acmaashoodu inay hoobato ayaa haddee khatar ah ixbaadku dhowr qaybood buu noqdaa saddex qaybood xubuuط اlcamali lifawaati sharطihi wuu noqdaa xubuuط اlcamali wuxuu kaloo noqdaa eh, eh, lifawaati hawaabihi iyo xubuuط اlcamali lifaqdi aslihi wa ruknihi ayib in eh, camalkii uu kaa hobto oo kaa mxuu ah waxba aad ka heli weydo maalan shardi baa la waayey salaaddii haddii shardigeedi iyo laga waayo waa dhacaysa bimacnaa waa hobatay ajir ma laha ku khasaartay meesha iyada in camalkii uusan wada hoobanin uusan bilaash noqon laakiin hawaab baadan ka helin riyaa galay maalan ariyaa wa sumca galay camalkii ayb waa hoobanaya awaabkiisa cala aqali taqdiir hadduusan kulligiiba hoobanin marka acmaashu saddexdaa qaybood u birtaa in shardigeedii iyo rugnigeeda ay weydo oo isaa ku birto iyo in intay maanic kale ku dhaco awaabba aadan ka helayninba wax hawaab iyo ajra aan lagaga qorin iyo camalku inuu gebi ahaanba asal ahaanba baaba'o laa lifaqdi shardin walaa lifaqdi hawaabin laakiin bataadanba kaama asaxayo maxaa yeele shirki baad ku dhacday iyo gaalnimo ayb maxaa yeele camal kasta waxaa looga baahan yahay in la helo alikhlaas ilaahay dartii loola yimaado ilahay loo saafigareeyo kadibna markaad la imanayso calaa ariiqati muxamadin sal lay slm ad ola timaado si waafaqsan ariiqii iyo sunnadii nabi maxamed marka alikhlaasu lilahi waa shar almutaabaca lirasuul waa inaan camalka la nimaando cala alwajhi aladii ataa bihi rasul la sl slm qaabku nabiga oo la yimid shardiga ikhlaaska loo yaqaana iyo shardiga loo yaqaana itibaaca labadaas camal iyo labadaas shardi bay acmaashu ku asaxdaa mid ka mid a ah haddii la waayo wax camala asixi ah maayo labadaas shardi dadka waaye aan soo gelaynin waa afar qaybood alkufaar gaaladu waxa wanaagay la yimaadaan laga aqbali maayo wax hawaaba laga siin maayo maxaa yeele waxaa laga wada shardu likhlaas baa laga waaya xataa hadday daacad ka yihiin oo ikhlaas la yimaadaan waxaa laga waayey alitibaac ayb marka gaaloo dhan baa soo gelaysa licadam aliimaan walicadam alikhlaas walicadam almutaabaca lirasuul intaasoo marka gaal acmaasheeda wixii wanaaga ama masaakiin ay caawiyeen ama ay khayr la yimaadeen asixi maayo maxaa labada shardi baa laga waayay waxaa kaloo camalkoodu burahaya almuraa'uun kuwa dadka istususa camal buu samaynayaa in la arku doonhaya lagu amaano hebel waa cibaado badan yahay waa soon badan yahay waa salaad badan yahay waa mukhlis waa kan markuu marka dad ay arkahayaan ama cid ay fiirinayso ayuu nashaad iyo firfircooni helahayaa uu markaasi ku camalkula yimaado almuraa'uun baa iyaguna soo gala saddex waxaa soo gala ahliraadaat adunyawiya adduunyuu doonhayaa muraa'iga iyo ninka saaxibuiraada adunya waxa farqi baa udhexeeya muraa'igu laa yatacabad walaa yusalli walaa yafcalu اlkhayr ilaa cinda ru'yat اnnaasi lahu marka indhaha lagu hayo ee la fiirinhayo ama lala joogo markaasuu cibaadaysan gurigiisa markuu tago waa badaalahayaaba ila gurig wax fiirin ma jiree moog tahay iyo wax muxuu ahay hadduu iska gadhayo ama uu iska dhisahaya ma jiro muraa'igu camalkiisu wuxuu shaqeeya inta la fiirinhayo ayib ama ahlu iraadaha dunyawiya camalka waxay ola iman hayaan inay wax ku helaan shaquu rabaa inuu ka helo ayib siduu qolyihii muxuu ahay ibnu markay rabaan inay xoroobaan bay si fiican u tukan jireen ibnu cumar ba dhaqan wuxuu lahaa addoomihiisa ninkuu arkay inuu cibaado badan yaho fiican yahay wuu jiray waagi dambe ay khadkiisa fahmeen waxaa leeya ibnu cumar ninkii si fiican u tukado oo masaajida uu ku arko oo xoogo uu ku dareemo uu ka dareemo waa xoreeyaa markaasay addoomihiis o dhan wada cubaad bay cibaado badan wuu xorayn jiray markuu xoreeyo duurkay ba galhayaan cibaadadama ma jirto ibnu cumar baa lagu yidhi nimankan way kusirhayaane cibaadadan waba kama ahe ha horaynin wuxuu man khadacanaa billaah in khadacnaa lahu ninka ilahay nagu dagaban waan u dagmaynaa buui ninka ilahay nagu sira waanu u sirmaynaa marka waxaa weye ahlu iraadada dunyawiya wuxuu rabaa camalkan uu samaynayo ee jihaadka ah ama muxuu ahaay cibaadada ah ama salaada ah inuu adduunya ku helo qaraduhu waa dunyawi shaqo ha siiyo ha lagugu ammaano ha lagaaga leexdo xogo ha lagugu ixtiraamo dan adduunyuu ka leeyahay marka wuu tukanhay wuu ama dad arkeen ama aysan arkin ayib dadka ayaguna waxaa laga waaya shart اlkhlaas wاlmutaabaca laga waayo waxaa soo galo afraad u dambeeya ahlulbidac ahlulbidaca badankood ikhlaas in laga hela laga yaaba laakiin waxay eedeen mutaabaca laga waayo marka sharطa alikhlaas wاlmutaabaca afartaa nooc baa ka baxdo oo camalkooda ku baaba'a alkufaar almuraa'uun ahlu iraadaat اdunyawiya ahlulbidac sheekhu marka wuxuu ihi faidaa baanad lahum markay u caddaato shirkiyaadkaas iyo kufriyaadka dadka loo caddeeyo falacallahum waxaa laga yaabaa an yajtanibuuha inay ka fogaadaan gaalnimadaas iyo anwacda kufriga ah lianlaa taxbita saysan u hoobannin acmaalu murtakibi daalika arrinka asaga gaalnimada ah kuwii ku dhacay acmaashoodu saysan u hoobannin wayukhladu marka ay weliba lagu waariyo ama wayahlidu ay ku waaraan fii acdami alcadaabi cadaabka u weyn wa ashad alciqaab iyo ciqaabta u daran u adag idan meeshuu sheekhu wuxuu caddeeyey in dadkii gaalnimada ku dhacay calaa jahlin la cadaabayo oy naar ku waarahayaan shirkiga akbar ay ku dhaceen iyo kufri akbara taqsiir baa ka yimid masalada sidaa wacad ee diintaba lagaga baxayo ee gaalnimo iyo shirki ku xidhan in ruuxa muslimka uu barto oo sooma ahayn uu iska ilaaliyo maadaama mufariqiin ay yihin muqasiriin ay waxay la kulmeen jazahoodii wuxuu yidhi sheekhu wa macrifatu dalika arinka in la barto anwaacu lkufri iyo shirki muxuu yahay iyo gaalnimo maxay tahay waa muhimun jiddan aad iyo aad bay muhimta u qiimo badan tahay maxaa yeele fa ina man irtakaba ruuxii ku dhaca ee mukafiran wax lagu gaaloobo sabab lagu gaaloobo tuxbatu jamiicu acmaalihi waxaa la hobinoo daadan acmaashiisoo dhanba yacni acmaasha khayrkao dhan wax bi'iyoo buriya gaalnimo iyo shirki baa ka jirta ayib dunuubtoo dhan wax oo baabiyana towbaa ka jirta labada waa mutafaq shirkiga iyo kufriga weyn in acmaashu ruuxoo dhanba ay ku hobanayaan ay ku baaba'ahayaan ay ku burahayaan muran ma in haddaad intaadan dhimannin toobad keento towba saadiqan aad la timaado muxuu ahay saxiix aad la timaado dembi kasta rabbi uu kaa dhaafi shirkina allah ka dhige ayaadna muran ma laha inteeda kale waxaa jira waxyaaba marka camalkay galaan burinhaya laakiin acmaashaan u gudbaynin sadaqaad la baxday manni baad daba dhigtay ammaan iyo sheegasho iyo galadsheegada ka bixi weyday laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waladaa ayib inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin salaada aad tukanaysa adoo iska mukhlis ahaa oo mutabic ahaa baad salaad wadaad garh weynoo fadhiyo sheeda kaa firinaya ad aragto ilqor si fiican baad u rukuucday waad iskala bixisay sujuudi baad habaysay farti baad si fiican u taagtay indhahaas khaashic baad ka dhigtay mutadalil ah salaadaa ka kac culamana waxay leen waan fiirinaynaa salaaddii laba ragcadood hore qaabkee u tukaday ikhlaas labiyo dambana xoogo waxaa soo gal labada dambaa buraysa labada horena lagu qorhayaa wadaadda tafsiil qabana waa jiraan camalkao dhan baa burina wadaadda qaba waa jiraan yacni dunuubta qaarkeed in camal muqayad ay burisaa laga yaabaa sida ay caaisho u tiri muxuu ahay zayd arqam ugu tiri u sheega hadduu dayn waaya hawshaas ribada ku shaqaysanayo anna jihaadahu qad batal jihaadku uu soo waday maa muxamadin waa baatil camal kastaoo markaasi wanaagsanoo saalix ah oo dembi ka weyn uu ku yimid waa buriyaa haaliban marka acmaashu waa buraysaa bidambin muqayad laakiin acmaasha wanaagsanoo dhan wax baabi'iyoo buriya gaalnimaa ka jirta iyo shirki dunuubtoo dhan wax lagu dhaafaana tawbaa ka jirta qabla almowti waalwafaa tiibuu sheekhu tilmaamhayaa oo wayajib uu ku waajiba calayhi dushiisa qadaa'ulwaajibi waajibkii inuu qadeeyo minha acmaasha ka mid ahaa dad gaalnimo ku dhacdo iyo shirki acmaashii wanaagsanayd ee soddon sano ka soo shaqaynayso dhan baa hoobanaysa hadhow haddaad islaamka ku soo laabato ood soo islaamta mar labaad oo tawxiidka lagu qabto adoon surka lagu qaadinba wixii waajib ahaa ee soddon sano ku dhaafo alla timo dhan so qaldaysa illa way burtay waa inaad dib kala timaado soo asaasto soddon sano wixii salaad ah ee soo tukanaysa ee burtay bilkufri waridda ku buray waa inaad dib ka soo celiso maalikida sidaa qaba ayib iyo xanaafta u badan shaaficiyadu tafsiil bay u kale yihiin wayajibu calayhi qadaa'u lwaajibi waajibkiibaa waajibku inuu soo qadaya ku waajibay minha min alacmaali almuxbata acmaasha hoobatee la daadshay baad soo qadaynaysaan cinda jamaacatin min ala'immati ka abi xaniifa siday culummada qaybo ka mida qabaan abu xaniifiya maalikiyadoo kaleba wa maca dalika yacnii waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluh bay axnaaftu iyo maalikiyadu ku dhagaan waman yakfur biliimaan iimaanka ninkii ku gaalo bimacna ninka ridooba ee diinta ka baxa camalkiisao dhanbu waa daato waa hobtay faqad xabita camaluhu baalidhi ayib waa ism mufrada oo loo tiiriyay ilaa macrifa ayib wamanna waa ka horaysa idan marka jamiic alacmaal ama camal yar ha noqdo ama waajib ha noqdo ama rugni ha noqdo acmaasho dhan baa hoobanaysa laguma qaydin bilwafaa inaad gaalnimo ku dhibato saadaad ugu dhacday ayaa camalkaadi daariya daba israacaya oo burhayaa bay qabaan almaalikiya wاlxanafiya ay qabaan aayaddii waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahwa kaafir faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi اdunya wاlآakhira waulaa'ika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun waxay leeyiin waa laba masalo kala duwan wey alxanafiya wاlmaalikiya waxay leeyin laisku xambaari maayo <coughs> xamlu lmuطlaqa cala almuqayad annaga shaaficiyada iyo xanaabilada qabna aayadahan muطlaqada ah man ykfur biاliimaani faqad xabita camaluhu aayaddaasi wixii la halmaala lan ashragta layaxbaطanna camaluka iyo walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun iyo aayadaha noocaasa iyo axaadiista macnahaasa waa mulaq bay yidhaahdeen qaydaysa ayb wamaa tuwahum kufaar iyo fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabita acmaaluhum iyo aayaddanaa qaydaya maxaa yeele sababku iyo xukunku isku mid ah waa laisku xambaaraya asabab wاlxukm waa waaxid marka naxmil muطlaqa cala اlmuqayad waa ra'yiga shaaficiyada cidda taageerta wey axnaaf iyo maalikiyo waxay leeyihiin abadan ayadan fayamutuha kaafir faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi اdunya wاlآakhira waulaa'ika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun waxay ka hadlaysaa alkhuluud xukum goonay ka hadlaysaa ninkii gaalnimo ku dhinta ayaa naarta ku waari oon laga bixinaynin bay ka hadlaysaa marka almuwaafa almowt cala alkufri xukumkiisu waa maxay alkhulu fi naar ee aayaddu kama hadlaysa yidhahdeen xubuut alacmaal xubuut alacmaal ayadahan kala caddeeyey waman yakfur biliimaani faqad xabita camalu ila akhiri alaayaat marka isku xambaari mayno xukunku baa iskhilaafsan aayaddan waxay ka hadashay xubuut alacmaal tanna waxay ka hadashay muxuu ahaayey e, alkhuluudu fi nnaar marka alkhuluudu fi naar iyo xubad waa laba kale masalo laisku xambaari maayo igu qabaan alraajix laakiin in laisku xambaaraya wey ayib ruuxu hadduu gaalnimada ku dhinto asagoon ka toobadkeenin markaasuu camalkiisina hoobanaya naarna ku waarahayaa sheekhu marka saasuu ku yidhi cinda jamaacatin min ala'immati abi xaniifa ayadoo sidaa tahay wamaca dalik faqad tawasaca asxaabuhu fi lmukafiraat wacaduu minha jumla mustakara jida wbalaguu fi dalika akara min baqiyati aimati اlmadhab hada maca qowlihim bana اridata tuxbitu jamiica alacmaal wbana man irtada baanat minhu zawjatuhu waxarumat calayh ibn xajar alhaytami hadlahaya wuxuu ihi marka wamaca dalik iyadoo sidaa jirto oy axnaaf iyo maalikiyaba qabaan bimujarad aad gaalnimo ku dhacdo yuu camalkaadi daadanhaya dhammaantii oon waxba uusan kaaga soo hadhaynin wamaca daalika markaad soo toobad keentad islaantana lagaga baahanya inaad soo qadayso ayagoo sidaa qaba faqad tawasaca waxay aad iyo aad u faahfaahiyeen weeye asxaabuhu fi lmukafiraat ayib waxay eh, aad u dabagaleen tawasucada waa tawasuc fi lbaxi watafsiil baa loo jeedaa asxaabu asxaabtiis waxay aad iyo aad ugu muxuahay faahfaahiyeen uguna xeldheeraadeen fi lmukafiraat mukafiraadka baadhidooda iyo waxyaabaa lagu gaalooba asbaabta lagu gaalooba wacaduu waxayna tiriyeen o soo gudbiyeen minha min almukafiraati jumalan jumlooyin iyo faqraad mustaktaratan la badsado aad iyo aad loola yaabo badan jiddan wa baalaquu waxay ku xeldheeraadeen fii daalika arrinkaas mukafiraadka in la tirokoobo oo caamada looga digo ilaa ay yidhaahdeen haddaan shaafici madhabkiisa la qabsanin axmed bin cali araasi fii kitaabi sharxu bad amaal wuxuu leeyahay haddaan shaaficiyada iyo xanaabilada aan in caamada muslimiinta badankood ay gaaloobaan oy murtadiin yihiin maxaa jira ma qabno in loo shardiyo camalka hoobashadiisa iyo baabi'isiyo buridiisa looma shardiyo almowta cala alkufri bimujarad aad gaalnimo ku dhacday shirki camalkaada iyo habid ayib waa daadanaya marka caamada muslimiinta maanta qarniga afraad buu ka hadlaya waa goormaati kun sano ka caamada maanta joogta islaamka sheegatana carabkooda iyo afkooda lagama waayo gaalnimo buui waabay ku dhaqdaanba mid ilaahay caaya mid diinta caaya mid nabiga fududaysta mid eray kufriga ku hadla dhaqan buu u noqday buui calaa madhabina waa ridoobeen camalkoodina waa hoobtay waxay isku qabaan gaalnima isku qabaan isagoo murtad ah iyo islaan muslimada qaba ayadoon gaalnima ku dhicin carruurtoodii waa awlaadu zina waa awlaadu murtadiin weeye halkaasuu la maray laakiin markaynu dhahno ruux wuxuu mxuu ahay camalkiisa hoobanaya camalkiisa wuxuu hoobanaya markuu gaalnimo ku dhinto xoogo waa dhaantaa buu leehay kulli waa isku waafaqsany ruuxii gaalnimo ku dhacay inuu gaaloobahay lakin waxaa laga hadlay hadda waxaa weeye camalka hoobashadiisa laga niqaashahaya wacaddu waxay tiri minha min almukafiraati jumalan jumlooyin mustakaratan la badsado jiddan si aada loo badsado yani carraka wa ah ilaa ay shaaficiyadu markay baabkan ka hadlaayaan xanaabtiisu ka soo goriyaan imaam nawwi raxmat ullahi tacala fi kitaabi rawd aayibiin baabka markuu marahayo wuxuu leeyay waxaan bilaabaynaa annaql can alama alxanafiy markaasuu ka soo guurin wuxuu ku waafaqanhade waa badankii waa ku waafaqan yarna waa qabta baxdii ay khaas ay ku sameeyeen axnaaftu masaladan axkaamu ridda iyo murtadiinta iyo aqwaasha iyo afcaasha lagu gaaloobo madhabka ugu faahfaahsan waa asaga wa maca daalika murjay u badan yihiin ayagoo sidaa u faahfaahiya dhanka iimaanka marka la joogo murjay u badan irjaa lfuqaa ku badan oo irja maturidiya ku badan laakiin irjagooda muusan saamayn dhanka gaalnimada meesha ay iimaanku waa qowl iyo camal ay odhan iimaanku inuu qowl iyo camal yahay itiqaad may aaminsano bimacnaa acmaashu loo baahan yahay waa ogyihiin laakiin alacmaal min xaqiiqati اliimaan inaysan u badan yihiin laakiin markay gaalnimada mar hayaan kufrigu wuxuu ku asaxaabay arkaanulkufri waa qowl iyo camal iyo ictiqaad bay iyo shaki wix la halmaala marka mukafiraadka iyo gaalnimada baab اlkufri wاtakfiir calaa madhab slaf salix bay ku taagan yihiin waxay ku fashil min baab اliimaan asalna wuxuu ahaa in la simo baab اliimaan iyo baab اlkufr ay isku mid noqdaan oo siduu iimaanku u yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad kadalika alkufr waa qowl iyo camal iyo ictiqaad waa laba shay oo siman weeye laakiin ayagu kanna waa ku fashilmeen kan kalena waa ku habsadeen waxay dhaamaan almurji'atu fi اliiman wakadalika almurji'atu e fi اlkufri ninka labada dhinacba ku baaba'ay xaggana salafanimo sheeganaya iyo itixaadnimo iyo tawxiidnimo sheeganaya taasaa musiibo ah, ah. wabaalaguu fii dalika arrinkaasay aad ugu xildheeraadeen akara wax ka badan min baqiyat almadaahibi madaaibta inteeda kale ayib min baqiyati a'imat almadaahib xanaabilada iyo maalikiyada iyo shaaficiyadu qaabaysan u sharxin bay u sharxeen wey haadaa arrinkaana wuxuu dhacay buuri sheekhu ay saa yeeleen axnaaf maca qawlihim ayagu weliba qaba biana ariddata gaalnimadu tuxbitu jamiica alacmaal ayib asal waxaa ninku markuu madhabkiisu adag yahay inuu wax ururiyo soo gaabsado madhabkoodii oo adag oo axkaam badan ay ka reebtay haddana bay faahfaahiyeen basti iyo tafsiil ku samey masaa'ilkaani inaba marka aysan sheekh wuxuu aysan soo ururin qadiyadda ay faahfaahiyeen say caamada oga digaan bariga eshiya bay badankood ku noolaayeen ku badnaa iyo hadalxumada gaalnimada ku badan marka marka waxaa keenay inay axnaaf masaladan tafsiil khaasa siiso waaqacay ku noolaayeen baa waxaa ku badnaa dhaqankan iyo kufriga iyo gaalnimada iyo ikhtilaatka muslimiinta iyo gaaladu isdhex galeen iyo macaalimta iyo maraasimta diinto markaasi abaajadoo daxlaysatay oo markaasi habaas u fuulay wa bianna man irtada waxay kaloo qabaan ninkii ridooba ee gaalnimo ku dhaca baanad inay ka furmi minhu xaggii zawjatu xaaskiis markaasay mutalaqa baa ku dhacaya waxarumad caley waana ka xaraam noqonaysa marka baabkani in aad iyo aad laiskaga ilaaliyo weeyo loo ogaado si looga degto alimaam calaamat timyaad albakri fii xaashiyati icaanab taaliban wuxuu leeyahay waclam annahu yajri cala alsinati alcaama jumlatu min anwaaci اlkufr waxaad ogaataa muslimow caamada muslimiinta maanta jooga carabkooda waxaa ku badan gaalnimadaa ku badan min hayri an yaclamuu annaha kadalika ayagoon garanaynin in wuxuu gaalnimo fayajibu cala ahli اlcilmi culummadu waxaa waajib ku abuura an yubayinuu lahum dalika in kitaab ka alifaan ka muxaadareeyaan ka hadlaan waa in caamada loo sharxo waa shar ka u weyn weeye dembi laga gala ka u daran weeye culummadu waajib waxaa ku in waxaa la sharxo waqti lagu bixiyo ayib lacallahum yajtanibuuna inay ka fogaadaan baa laga yaabaabu idaa calimuuhu lianlaa taxbita acmaaluhum wayukhladuuna fi acdami اlcadaab waashadd اlciqaab wmacrifatu dalika muhim jida lأna man lam yacrif الshara yaqac fiihi wahwa laa yadri wkulu sharin sababu اljahl wkulu khayrin sababu اlcilmu fahuwa nuur اlmubiin wاljahlu bi'sa اlqariin buu leh marka culamada waajibka sar waxaa weeye bayaan bayaan mxuu aha bayaanu diin linnaas bayaan اlmukafiraat in shirkiyaadka bidacda looga digo adduunyada iyo xandhooyinka kale iyo arrimaha kale inta lagu yaacahayo hawshan gaalnimo islaamnimo ay ku xidhanta ummadda in loo cadeeyo ayaa waajibl culamadu waajib ku ah baryaha ninkii taa ka hadlay gaalnimada iyo shirkiga iyo kufriga iyo abwaabta lagu rido ummadda oga diga waaba la daba dhiganba waa takfiir waa khaariji dhiiggi islaamku bannaysanhaya dhiigku ku haliilahaya waa nabaddiid alaabbaa iska diyaar ah kaarar meeshan ka buuxa kolba mid qandi laga soo bixinayo kaarka socon waaya waa lagu celinaya marka hore la bilaabay dana khaasu ka leh cuqdad buu qabaa ayib wuxuu ree hebel u takfir asagaa ree hebel ah kaararkan markay socon waaya waa in la yidhaha takfiir ayb wadaaddaha annagu mujaahidiinta ahlu tawxiid waljihaad way ka xishooda inay yidhaahdaan waa irhaabiyiin argixiso ma dhahaan leanna maxaa yeele maraykan baa iska le mustalax askaarkaas maraykan iyo reer yurub baa isticmaalay argixiso markuu rabo inu muslimiinta baabi'iyo muslimku rabo inuu gowraco waa inuu yidhah argagixiso muslimiinta kaloo suuxinhaya muslimiinta kale markuu suuxiyo uu duro irbad takhdiira ah uu ku dhufto ninkuu rabaybu gooni u dilahayaa nin caalima wuxuu leeyahay gaaladu dhaqan waxay u sida dhakhaatiirta u dhaqmaan buur dhakhtarku markuu xubin rabo inuu eh, eh, qalo ama abreeshimo laba qaab buu sameeya ama takhdiir kulli ah ruuxa in la wada suuxiyo gebigiisaba iyo in xubinkaa keliya la suuxiyo labadaa midu weeye gows haddii lagaa bixinaya korkiisunbaa la suuxin mogta jirka la suuxin maayo haddii meel lagaa qalhayo marka suuxdin jus'i ah ama mid kulliga ah lagugu dhufanayaa haddii meesha lagaa qalay ay halis tahay oo dhaqaaqa yararka u dhaawacahayo kulligaa waa lagu suuxin soo saas maah hadday iska fududdahay qaybta umbaa kabyo lagu dhufanhaya gaaladu ninkay doonaysa ama kooxda muslimiintaay rabta inay baabi'iso markay rabaan inay baabiyaan muslimiintay muddo la hadlahayaan oo idaacadaha iyo miidiyaha lagu furahaya iyo wasaa'il iclaamka waa waa nabaddiid takhriib bay wadaan argixisa weeye adduunkao dhan bay khatar ku yihiin kooxda yarta muslimiinta ee soomaaliya joogta halgamaysa waxaa layidhi waxay khatar east africa o dhan bay khatar ku yihiin ilaa central africa maya amniga alqawmi alamriiki bay khatar ku yihiin waa dad masaakiin oo qorigaba qaadil oo axad kaalmeeyo iyo alla mooye cid kaleo ku tiisa aan jirin balulah waxay khatar ku yihiin wuxuu ahaayey adduunka o dhan bay khatar ku yihin maxaa adduun jira intaanadii noo daaya intii soomaali ahayd ba faraha qaada markaan tabar yeelanno oon soomaali aan meel saarro kadib baa wixii naga maqan ama aan doonanaynaa amanu ka heshiiyeynaa laakiin wax lama rabo waxaa la rabaa in lagu baabi'iyo oo aan wax kuu ciflaba uusan jirin <clears throat> marka waa lagu suuxinayaa wadaaddaanna waxay ka xusho marka inay dhaargixiso waxay dhahdeen khawaarij wey khawaarij takfiiriyiin wey marka kaarkaasaa soconhaya kaarkii marka waag hore suufiyu ka socon waayey cabbaar nagu waday laakiin markay wadaadduhu ku dareen balaayaa dhacday suufiya cabaar soo wada khawaarij weeye takfiir weeye qolihii mxuu ahaayey dabada ka shaabadaysnaa ee talabiib mashaar ka qadanhaya oo yuhuud baa soo dirtay howlahaas markay suufiya ka socon weyday wadaad salafi sheeganayo gar weyn sarwaalkuna u gaaban yahay ayib fartana dhadhaqaajinhay ayaa la soo raacay ninkaasaa baasha soo qaaday ninkaa waa dhib badan yahay <clears throat> famaca hada tashdiid ibnu xajar alhaytam wuxuu hi famaca hada tashdiid iyagoo weliba sidaa u adkeeya arrinta mukafiraadka oo wax yar bay kuu gaalaysanaa anaabiladu ah, xanaaftu masaajid adoo ka hadla dadar agge kusoo tgy musayid baa tiri waa tashiiris war xaggee ka timid masjidkii yaraa haddaad tiraa musayid waad gaaloobay dhen baa tahay beydka ilaahay maxaa u taxqiirinaysaa lanna min aqraadi atashiir waxaa kamid ataxqiir ah aqraadda wax loo yareeyo waxaa ka mida ah ruux in la xaqirahayo ayib marka haddaad tiraada musayjid waad galoodhe lannaka waxaad xaqirtay oo liiday maa cadamahu allah warasuuluh oo buyuut ullah ah haddaad tiraada musayxif musxaf baa la isku ogaa musayxif baa tiri waad gaaloobaysaa wa cinda oo taskiru faqiihin ah ama fuqayih aad tiraado waad ninka faqiiha waa in la tacdiimiyo diinta wa xambaarsan wa xamalatu shariica marba haddaad liido biduuni ta'wiilin saa'iq waa kuu dhammaata xanaafaday ku helaan soomaali badankeed gaalay noqon hayaan calaa madhab lagu dhaqmaayo wax yarbaa inoo badbaadi ayib qolii waxaaba jiraba ilaahay caydiisa iyo rasuulka caydiisa iyo malaa'igtoo la higaadiyo shaqaba ka dhigtayba soo ma jiraan ayib diintoo la duro oo la weero qolyaaba dhaqan ka dhigtay marka dadka noocaasa aad wayna isu ilaaliyaan famacada tashdiid ayagoo sidaa qadiyadda u adkeeyey eh, a'imat alxanafiya bay baalaquu ku xeldhadhadeen fi litisaaci baahinta iyo ballaadhidda la guda ballaadhiyo fi lmukafiraat ee fi lasbaab almukafiraat ayagoo axkaam adag ka ratibay gaalnimadii oo weliba axkaamta ku xildheeraaday bay hadana asbaabta gaalnimada keenaya bay ku tawaasuceen buu sheekhu leh xoogow naqdi baa ku jira fatacayana waxaa ku waajibay calaa kulli dii muskatin ee calaa kulli dii caqlin nin walba caqli u saaxiiba fawaja ku waajibay calaa kulli dii muska inuun dhug alle ruux leh inuun garasho ama garaada ruuxi leh fii diinihi diintiisa wuxuun ka garanaya an yacrifa inuu garta oo bartaa waajib ku ah maa qaaluuhu axnaaf waxay sheegeen asbaabtay axnaaf sheegay lagu gaaloobaayo <coughs> ee kitaabtooda ku jira waa iska ogaato khayr wax kuma yeelee shar u tooghay wey marba haddii laga niqaasho waxaad ku dhacday magaalnima mise waa dembi kale wax ku hadhay ma jiraan bannaankaba ka marba maxaaba islaamnimadaadii iyo diintaadii muran gelinaya meel bannaan oodan ku gaaloobaynin baad heli kartaay xataa yajtaniba ilaa uu ka fogaado oo walaa yaqaca uusan ku dhicin fiihi fi lmukafir oo fa marka uu hoobta camaluhu camalkiisa wayalzamhu uu ku laazima qadaa'uhu qadaa'u lcamali wa tabiina ay ka furanto minhu asaga zawjatu xaaskiisa baa ka furmahaya cinda haulaai alaima xanaafiya maalikiya wey bal cinda shaafici xataa imaam shaafici agtiisa isa furmaysa raxima allahu tacaala ana riddata imaam shaafici u waxay isku hayaan axnaaf iyo xanaabile iyo maalikiya iyo shaaficiya waxaa weeye camalku oo dhan goormuu hoobanayaa mujarad aad gaalnimo ku dhacdo camalku hoobanayaa mise markaad ku dhimato ma laisku haya ayib waxayse laakiin isku khilaafsanayn axnaaf iyo maalikiya iyo shaaficiyo hawaabka hawaabka acmaashu dhan hoobanayaan bimujarad aad gaalnimo ku dhacdo acmaashii haba kuu jirto cinda ku qorato way laalan tahay laakiin jamiica hawaabiha oo dhan baaba'ahay shaafici waxay qabaan marka haddaad gaalnimo ku dhibato camalkoo dhan baa hoobanaya hawaaban wa camalan haddaadan ku dhiman ka toobad keento gaalnimadii hore dhacda waxay keentay xubuud hawaab laakiin salaadahay soo qadayn maysid salaadda waa soomka ku jir lakin bilaa ajir waajibkun baa kaa dhacay xilkun baa kaa dhacay laakiin laa hawaab marka xubuud hawaabi waa masla itifaaqiya baynahum bayna almadhabayn tii buu tilmaamaya bal cinda shaafici raximah اllahu ana ariddata gaalnimadu wain lam tuxbit alcamala camalkoo dhan baysan hoobin laakinaha tuxbitu awaabah awaabkiisa bay hoobinaysaa falam yabqa ma hadhin alkhilaafu khilaaf jawhari ah ma hadhin weeye baynahu bayna ashaafici wa bayna hayri min ala'ima ilaa fi lqada'i faqad annagu hawaabkii baa hoobtay baan nidhi marka qada lagama rabo camalkii weli waa jira hadduu ruuxu ka toobadkeena wixi maalikiye axnaafna waxay dhahan waa hoobtay maca hawaabihi waxbana kama asixin hadaba acmaash inaad sucisa lagaga baahan yahay uma dakara wuxuu sheegay anwaaca alkufri gaalnimada qaybaheeduu sheegay ibnu xajar alhaytami nowcan nowcan nooc nooc buu u faafaahiyey wakhti ku baxshay wa iman doonaa buuhi imaamku baqiyatu kalaamihi hadalkiisii wixii inta harsanaydna waan soo guurin doonaa in sha allahu tacaala oo fii dalika filmukafiraati ku saabsan laakiin hase buu sheekhu ta'amal raximaka allah allah kuu naxariistee dhugo buuo fiiri qawlahu qawla bni xajar si fiican u fiiri likarati wuquuciha fi اnnaasi cala alsinati alcaammati min hayri an yaclama annaha kadalik wuxuu u fiirso hadalka sheekhu uu yidhi oo maxay tahay caammadu waxaa ku badan inay gaalnimo ku dhacaan oo carabkooda uu ku soo noqnoqdo ayagoon weliba aan garanaynin ninkii marka asagoo garanaya gaalnimada ku dhaca warkiiba jooji ninkii garanhayaybaba la haystaaba ninkii aan garanaya jahilkabaa la haystaa wa anna shirka shirkigu iyo waridata gaalnimadu qad waqaca fiihi inay ku dhaceen buu caddeeyey kaiiru min ahli zamani dadkii asaga la joogay xilligu noolaa noolaa in badanoo ka mid inay gaalnimo ku dhaceen buu caddeeyey yatabayanu laka waxaa ku caddaan misdaqa maa qulnaa wix aanu soo sheegnay runnimadiisaa ku caddaanaysa waxaan soo sheegnay in muslimka muntasibka ah ila alislaam ee tukanaya soomaya salaadaya marar badan gaalnimo uu ku dhici karo san ku gaaloobi karo dad baana nagu inkiro nagu diiday buui culammadii naga horraysa muslimiinta ahayd shaaficiyo xanaabilo maalikiyo xanafiyo baa caddaynaya ibnu xajar marka hadalkiisa u fiirsaba kuuri yatabayan laka waxaa kuu cad an misdaaqa maa qulnaa in sha bal alimaam ibnu xajar haytam wuxuu ka soo guuriyey imaam alxaramayn ka soo guuriyey weliba xaramaynna uu suulinta ka ana man nataqa bikalimati اlkufri wاridda wa zacama anahu admara tawriyatan kafara ظaahiran wa baaطina ninkii gaalnimo ku hadla ama sameeya kadibna marka la qabtay waa tawriyo waan raad gadanhayay waan raad gadanhayay buur maalan gaalnimada aan ku hadlo ama aan sameey lakin waxay gahay tawriyo waan xeeladaysanhayay ninka asaga waa gaaloobahayaa buu imaam alxaramayn aljuwayni ashaafici wuxuuna ka soo guuriyey can اlusuuliyiin kullihim buu ka soo guuriyey kafara ظaahiran wa baطinan dastuur kufri aad ku dhaaraata mkaa waxaa tihi waxaan wallaahi bilaahi tallaahi inaan daacad u noqon oon ummadda ku dhaqi oo dastuurka khilaafaynin yacni hoostu waxa galaysa wixii aan sharciga khilaafin ood gashatay dastuurka waan ku dhaqmahayaa oo waan fulin oo waan ixtiraami waa ilaalin hayaa hoosta waxaa kuu idmaaran oo kuu qarsoonee hadduusan sharciga khilaafin laakiin maadan sheegin aduguna maadan sheegin waad gaaloobaysaa kaafir baa tahay baatinan wa kugu xukumaynaa tawriyada ilahay oo la tag aakhara markaa tagto tawriya la soo istaag laakiin annagu adduunkaan ku dhaafinaynaa oo maxaan kuu dhaafinay gaalnimo cad baad ku dhacdoo muuqata falkaa kaa muuqday baan kugu xukumaynaa ayib hawl adag weeye wa aqarahum calaa dalika weliba xataa ibn xajar alhaytami aqara dalik wa juwayna aqara dalik maca annahu naqan can اlusuuliyiin hawshaa muhim jiddan wey <coughs> qolya waxaa jira lagu dhaariya mxuu ahay shuruuc iyo dasaatiir kufri ah dhaartana ka qaybgala oo taga meesha laisku dhaarinhayo kadibna eh, heesta la qaadi iyo waxa la dareerinhayo loo meerinhayo la qaadi ama aan la qaadayn qole waxay dhahen annagu marka la qaadahaya hawlo kaleaan qaadnaa oo qur-aan baan akhrinaa qur-aan baan akhrinaa qur-aan baan akhrinaa maa yakfi goobta lagu gaaloobahayo kufrigii hawshaa lagu qadaadhigahay inaad istaagto adoon lagu qasmi baa gaalnimoah lagu qasmi inaad adoo khiyaarka ku taagantood ka qayb gasho xaflada kufriga ah baba gaalnimo ahba kulli waa israacahaya yani wixii iska ilaali hawshaa khatar goob ilaahay lagu kufrinhayo oo kafri lagu sheegahayo inaad u tagto ummad inaad kala hadasho radiida waa laogolyahay haddaad laakiin waxba ka qabanaya inaad dhex taagnaato aanu tawriya ah hawsa idmaaran qulwalaan hosta ka akrinhaya socon mayso waad ku gaaloobi macal qulwalihiisa ku gaaloobaysa ayib hawshaa khata'aadka la iskaga ilaaliyo wa qaala alimaam الnawowi fii sharxi muslim imaam الnawowi wuxuu ku yidhi fii muslim wa ama adabxu ligayr اllah shaaficiya laga hadlayaa aqwaashoodii ayib ilan wahaabiyun baa la cadhsadaa bal shaafici dhegaysta buu sheekhu leehay annagu waxay culammadu isku raaceenee diin ahayd baan ummadda u sheegnay waxaan la dheerrahay keliya seef baan ku wadnaa sida nabi maxamed inagu intuu sheegay ee shaafici sheegay culamadu sheegeen baan wadnaa laakiin ninkii diida seef baa taqaana wey nabigu sal slam suu yidhi bicutu bisayfi bayna yaday saaca ayb umirtu an uqaatila annaas xataa yaquulu laa ilaha illa allah ayb ku daraynaa lama ogtay wacdi iska bilaash ah oo maanta la wado diiday baa kugu filan maxay dhaha caama kitaabaan lehe diiday baa ka adag boqol iyo toban iyo akhrisan baa ka adag baa la yidhi haddaan marka aan diintu iyo tawxiidku iyo xaqu awood ma la tiri aysan helin waxba socon maayo xeru iska hadlo uun haweenka baryo walaalaysaa yeel iyo wiilka war naga tag baa kugu filan waad daran tahay inaa lilaahi wa inaa iraji waad ka dhaqaaqoon inaa lima soconaysaa haddi nimankan dawlad bay rabaan nadaam bay rabaan nidaam islaami ah bay rabaanoo hawshaan fuliya kitaabka qur-aanka waa inay seefi u gargaarto oo awood la helo afartan sanaan waxaan dacwo soo wadnay waliba khayr badan ummadda u qabatay inta yareedeen xabadda qaadnay en qoriga qaadnay intay qabatay baa ka khayr badan tuulo yaroo wadaadda ka taliyaan oo xor ah oo xuduud lagu oofiyo soomaaliya kaba dhicin wixii ka horreeyey hadda dhowrkii sana hadda u dambaysa khayrkeedii baa la arkay ayib laakiin haddaad maantana un dacwo wado dacwadu waa inay xuduud leedahay xuduud waa inay leedahay hadal unbaan wadi oo weligay nidaam siyaasiya iyo khilaafo islaamiya iyo dowlad raadin maayo tabliiq baa taa ku jabay tabliiq baa waxay soo wadeen boqol sano ninbay soo qabtaan way waariyaan masaajidka keenaan markuu ka baxa wuu ka daba tagahaya duurkiisuu galahaya soo qabo meel salaadaha bar macuusi maalmuu la tukan way ka tagaan soo maaha iska tag ayb waa in dowlad diintu iyo kitaabku uu nidaam helo jaabir wuxuu yihi nabi maxamed wuxuuna faray inaan tan ku garacano man khaalafa haada an nadriba bihada man khaalafa haadabu seefuusaa u qaaday wuxuu nabigu wuxuuna faray buu seeftan inaan kula dagaalno ninkii diida kitaabka masxaf yaaluu farta ku fiiqa an nadriba bihada man khalafa haadabu kitaabkan qur-aanka ah ee meesha yaalla ninkii gara mara inay seefta kusoo leexisa wey laakiin haddaad weliga aan tira anugu jamaaca dacwiyaan ahay awood milatarina samayn mahayo wax kuu dhaqaaqaybaaba iska yarba wax kuu dhaqaaqaybaa iska yar qaala imaam nawowi fii sharxi muslim waama dabxu ligayr اllah ilaahay hayrkii in wax loo gowraco falmuraadu bihi waxaa looga jeedaa lacana allahu man dabaxa ligayr اllahi xadiidka abu sharxaya iyo adilada lamidka ahayd falmuraadu bihi waxaa looga jeeda waxaa weeye an yadbaxa bismi hayr اllah inuu ilaahay magaciisa waxaan ku gowraco bismi illaahi araxmaan raxiim baa la rabay bismi illahi wallahu akbar baa la doonahayay bismi sheekh cabdiqaadir ku dhima buu neefki tu madaxa kaga istaagay bismi sheekh cabdiqaadir bismi sheekh uweys ku galgalo ayib kaman dabaxa lisanami ayib sidii ruuxu u gowracay sanam aw lisaliibi ama macatab aw limuusa nabiyulahi muusa u gowracahaya bismi muusa ku gowracay aw biciisa calayhi salaatu wasalaam aw lilkacbati ama kacbadu u gowracay wanaxwi dalika iyo wixii la halmaala awliye iyo ah, mxuu ahluqaabuurba wa kullu haadaa kanoo dhanba in neef iyo xakow ilaahay abuur lagu gooyo waxaan bisinka alla ka ahayn mamnuuc weey ayib ama sanam u gowrac ama malag u gowrac ama muuse u gowrac ama nebi maxamed u gowrac salawatu rabbi wasalaamu calayh walaa taxilu ma bannaano haadihi dabiixatu neefkaa la gowracina waa bakhtima imaam nawowi neef xoolihan qabuurta ku jiray biyolow iyo maxaa meelo badan sheekh nuur xuseen ku dhammaan jiray ayb meel kastaba sanam yar baa inoo fadhiya oynu marka u diiqisao xoolo la geynjiro garanaysa neefka waa bakti magaca lagu gowracay sawaaun kaana daabixu ninkii gowraca noqdo musliman ama muslim ha noqdo aw nasraaniyan islaam ha sheegto ama nasraani kristan ha noqdo aw yahuudiyan ama yahuudi ha noqdo nasa calayhi shaaficiyu shaafici baa caddeeyey buu imaam nawowi imaam shaafici baa imaam ahlusuna waljamaca yaa caddeeyey wattafaqa waxaa isku waafaqay calayhi calaa dalika asxaabunaa shaaficiyo dhan baa qabta ninkii neef xoolaa gowraca bismi hayrilahi ku gowraca malakan nebiyan rasuulan ku gowraca inuu neefkaa bakti yahay xaaraanayaan la cunaynin intaa maxaa dheer fain qasada hadduu u qasdo maca daalika ay maca tasmiya asagoo bisim ilaahay hayrkii qabtay buu haddana neefka wuxuu u gowracayaa tacdiima almadbuuxi lahu ka loo gowracayo weynaynhaya maxaad u gowr neefka sheekh cabdiqaadir baa lagu sharfahayaa nadarkiisi weeye ayb waa qurbaanku reerka ku lahaa fain qasadat maca dalika tacdiima almadbuux inuu tacdiim yahy waxaa kutusahaya neefka dad gawrac iskaga tegi axad cunaa hawlkuu taalla ma ah sida xoolaha hadiga intii la gowraco iyo adaaxida maka looga dareero iyay uga dareerahayaan qabrigu ima neefkiibu gawraci qasab inuu cunamo iskaga tagahaya masaakin ha cunto shimbir ha cunto bahalkale ha jiito tacdiimku waa in dhiig qabriga lagu daadiyo sheekh cabdiqaadir dartiina dhiiguu daataw waa tacdiim fain qasada maca dalika tacdiima almadbuuxi low ruuxa loo gowracayo weynayntii iyo ixtiraamidii hadday raacdo arrintaasi hayr illaahi ilahay hayrka aan ahayn iyo wlcibaadati lahu baa raacay iyo ilahay hayrka in la caabudo khuduucan iyo maxabadan iyo isdulayntan baaba cibaad ah kaana dalika kufran nabal waa gaalnimo diinta lagaga bixi fain kaana daabixu kii gowracay hadduu ahaa musliman qabla dalik intuusan neefka gowracin kahor hadduu muslim ahaa saara wuxuu noqon bidabxi gowraca sabab dartii murtadan gaal diinta ka baxay noqonaya haddaad horaan muslim ahayd neefka aad u gowracday litacdiimi lilmadbuux wa litakriimihi ayaad ku gaaloobaysaa a'immatu shaaficiya waxay ka hadleen marka boqor intuu safar aado ama duulaan aado ama muxuu ahay xaj uu ka noqdo boqoradii nimankii salaadiinta ahaa ee muslimiinta maamuli jiray yaa marka la soo dhowanaya xoolaa lagu horgowrici jiray boqorku markuu saa usoo dhaqaaqay oo soo galay magaalada yimaada intii laga horbaxo damaashaad oo la soo dhaweeyo oo talacalbadr lagu qaaday wixii la halmaala ayaa xoolo lagu horgowrici jiray waa gaalnimay ka niqaashaan waa kufri wey inaad boqorka soo dhowayntiisa hortiisa wax lagu gowraco ayib haddaysan tacdiim aysan ahayn martiqaad baa loo samayn lahaa neefka gurigaada ku gowrac saanta ka bix hilibka kari boqorka u keenaa cunee laakiin asaga wejigiisa iyo muqaabilkiisa iyo hortiisa in lagu gowraco waa tacdiim khaas ah oo ilaahay khayrkii aad weynaysa waadna gaaloobaysaa bay yidhahan shaaficiyu way ka niqaasheen inta keliya ee qurbaa mxuu ahaayey martisoorka ah ama sooryada ah ee guryaha lagu sameeya mooyeen mida amaama sultaan amaama alxaakim bayna yadayhi lagu gowrac inay gaalnimata muran mala waa gaalnimo tacdiimka noocaasay aimo shaaficiya ka niqaashay inuu gaalnimo ood murtad ku noqonayso xoole innagu aana ka soo kaxayn boqol kilomitr laba boqol shan laga soo kaxayn qabri meel ku yaalla waa lagu dulgowrici maalmaa la fadhiin waa lagu dawaafi cara laga qaadan waa la barakaysan waa la dhunkan waa lagu sujuudi waa waxays xataa carab samayn jireen way hawsha noocaas ayib qaabka ayada ah. waa waxay quraysh samayn jirtay iyo wax ka daran bayn inagu aynu samaynaa fata'mal qowlahu fiiri buu leeyahay u fiirsa hadalka ibn xajar alhaytami ma ahe waa wadaad bal fiiri buu ku ku yidhi fata'mal qowlahu fain qasada maca dalika ilh ilى akhiri buu ujeedaa fain qasada maca dalika tacdiima almadbuuxi lah غayr اllahi subxaanaه wa tacala wاlcibaadati lah kana dalika kufr ila akhirihi tajidu hadalka waxaad arkaysa ood helaysaa buui sariixa inuu ku cad yahay fii ana almuslima ruuxa muslimka ah idaa qasada hadduu ula jeedo bidabxi gowraca ligayr illahi ilahay hayrku wax u gowracay tacdiima almadbuuc waa laba qaybood sida raajixa sheekhoda ibn xajar isku daray in ilaahay magacii waxaan wax lagu gurac waa gaalnimo mustaqil ah ilaahay magaciisa magacaan ka ahayn haddaad u qabato waa gaalnimo waxaad tidhi bismi illaahi wa bismi lmasiix baad ku gawracday waa kufri iyo gaalnimo xagga niyada iyo qasadka ilahay baa ula jeeda haddaad doonto laakiin magacaad ku dhawaaqayso neefkan wuxuu ku xalaal noqdaa allihii abuure in loo qabto xakowdan ruuxda in lagu gooyo allihii abuuree khaaliqeed inay ku dhimato lagu gowraco bay xalaal ku tahay haddaad khalqi kale iyo malag iyo nabi iyo rasuul meesha keento neefka waa bakti xaaraana wey aduguna gaalbata liannaka dabaxta bismi hayr illaah haddii aad bismi ilaahay u qabato bismi illaahi araxman raim wallah ku gowracday laakiin qalbigaa waxaa ku weyn tacdiim lilmaqbuur liwaliyin limalakin linabiyin ayib wamaa uhilla bihi ligayr illaah buu soo gelahayaa marka qasdu tacdiim maca mxuu ahaayey tasmiya shirkiya iyo qasu tacliim faqad iyo tasmiya faqad inta waa lagu gaaloobaya inaad magac ilaahay u qabato keliya ilaahayna oola jeeda keliya lagu islaamaa oo tawxiid oo qurbaanku sax ku yahay laakiin haddaad ilaahay magaciisa iyo magac kale isku ladho ama ilaahayba aadan magacaabin ood magacii ruuxaad u gowracaysa aad sheegto intuba gaalnimo wey diinta lagaga baxay waana bakti markuu gowracaya wuxuu dhi bismillah sheekh cabdiqaadir u galgalo oo xaaji hebel u galgalo oo sig u galgalo neefkii markaasuu rafanaya jinbaa jinbaa waxaa loo gowracaa absada awowayaal absada lagu maay absanayaan xaggee awow noogu noqda waa jin jin iyo shayaadiinba awowayaal qabsada la odhanaya dhab neefku waa yaalla waaba la gowracahayaaba mingis iyo saar iyo jin iyo fuqubaraale iyo faarax cadaan baa nahaystay xilli aan ka xoroobayn lama yaqaan dadkan waxay u baahan yahin in laga xoreeyo wax ilaahay hayrkii dhan laga xoreeyo u baahan yahay ayib idaa qasada bidabxi ligayr اllaahi tacdiima almadbuuxi lahu ka loo gowracaya weynayntii marba haddaad u qasado iyo wlcibaadata lah annahu yasiiru kaafiran murtada inuu noqonayo baabkan asagaa alfaada lagu gaaloobay iyo wax lagaga baxo intuu aad u sharxay ninka loodhan jiray alkhaiib asharbiini fii kitaabi aliqnaac cala sharxi mukhtasar abi shujac wuxuu leeyahay wa hada baabun laa saaxila lahu baabkan waa bad buu yidhi aan xeeb lahayn maxaa aad bay u badan tahay wey marka intaad iska ilaalayn karto iska ilaali ka baro isdhowr laakiin wax la koobi kara ma aha asbaabta iyo afcaasha iyo aqwaasha lagu gaaloobo eray yar baa kuu dhumanaya marka wuxuu waa baab laa saaxila lahu shaaficiyadu insha alla aqwaal sidan ka badan bay leeyihin sheekhu lakin ku soo gaabsaday in yar maadaama kitaabka uu khulaasaynayo insha allahu tacala habeen dambaan aqwaal shaaficiyo fara badan doonaada bilahi towfiiq